التتابع في القضاء وحير مؤلفك رحمه الله تعالى إذا نذر هدي وقفك النذر كقاله muddatan muddo muddo go-an buu nadray oo mutataabicatan isku xigta shan maalmoodoo isku xigta baa tidhi markaad nadraysa ilaahu waxaya waxa haddaad isiiso shan maalmood oo isku xigtaan kuu soomayaa soddon maalmood oo isku xigtaan kuu soomayaa labaatan isku xigtaan kuu soomayaa muddada tiradiina waad xadiday inay xidhiidhana waad shardiday markaad nadarka gelaysa wixii baa ilaahay ku siiyey ama waxaad baryaysa in lagaa qaadaa ilaahay kaa qaaday laasimahu tataabucii israacraacii iyo zamankii uu nadrayba waa ku waajibayaan waa inaad labaatan beri oo xidhiida aada soonto waay toban beri oo xidhiidha shan beri oo xidhiidha hadba muddadii iyo sifadaad qabsatay maadaama asalka aanu waajib ahayn ood adugu ballan iyo axdi gashay ood isku waajibisay sidii aada isugu waajibisay baa lagaaga rabaa haddii sidii aada rabtay ilaahay kuu yeelay subxaana wa tacaala dhinacaga waanaad ka soo baxdaa ballantaas waasaxiixu sida saxiix ee dhabta ah ee xoogga badan ee raajixa ah, annahu laa yajibu inaynan waajibaynin weeye atataabucu israaraacinta maalmahay inay xidhiidhkooda bilaa sharin adu haddaadan shardi ka dhigin oodan xidhanin aduu haddaadan xidhin oodan shardiga ku darsanin markaad ballanti iyo nadarka gelaysay xidhiidhintu waa faajibku maaha haddaad tidhaahda nadar ilaahay waxaan ugu galay toddoba maalmood xidhiidhna waad ka dhigi kartaa waadna kala qaadqaadi kartaa waa kuu bannaan tahay labadaba ilaa adigu aad tidhaahda toddoba maalmood oo isku xiga isku xiga markaad dhahdo xidhiidhkaa waajibaya laakiin toddoba maalmood toban maalmood labaatan maalmood soddon maalmood bil haddii aad tidhaahdo muddo intaa la baa lagaa rabaa inaad soonto adugu ama xidhiidhi ama kala qaadqaad ama qaybna xidhiidhi qaybna kala qaadqaad baabku waasac waaye xor waaye waa saxiixu sida raajixa ah, annahu laa yajibu inuusan waajibaynin weeye atataabucu israac iyo xidhiidhintii bilaa sharin shardi horood gashay oo adugu ku xiqa inaad raaraacinaysa hadduuna jirin wa annahu low nadara yowman maalin hadduu nadro qofku lam yajuz ma banaana tafriiqu saacaatii saacadihii in la kala qaadqaadayadu ma banaana haddaad tidhaahdo ilaahay waxaan u nadray hal maalin soon ah maalintu waa laba toban saacadoode waan kala qaadqaadi oo maalinna saddex saaco horaan soomi maalinna saddexda saace dhaxan imsaak samayni maalina saddexda kalaan sameynoo afar maalmood baan u qaybin ama laba maalmood baan u qaybinoo lix saac iyo lix saac baan ka dhigi lama ogolo iyada waayo sharcigeennu soon maalin ka yar ma jiro waxaan leeyahay ictikaafku yowm haddaad magacowdo saacaduhu ilaa israacaan yow ma noqdaan saas darteed yowm waxaa la yidhaahdaa markuu xidhiiro wixii kale saacaad baa la yidhahdaa marka yowm haddaynu nidhaahno waa maalin dhammaystiran haddaynu maalinta kala qaadqaadno yowm ma ahane saacada wey walidaalika yowm waxaa la yidhaahdaa min طuluuci اlfajri ilaa guruubi shamsi haddaad tidhaahda ilaahay waxaan ugu nadray maalin ictikaafa ah, fajar laga bilaabo ilaa maqrib laga gaaro ictikaaf baa nadray waay dad kala qaybqaybisadee hal midood xidhiidhisay oo maalin dhammaystirana ma jirto wa annahu shaaniya waxaa saxiixa low cayana muddatan muddo hadduu cayinoo yidhaahda intaasoo maalmood ka usbuucin toddobaad oo kaleeta weeye oo watacarada uu u bambaxoo sheega litataabuci raacin oo wafaatathu muddadii ay ka tagto waxaa tidhi ilaahay waxaa nadar ugu galay toddobadan maalmood ee isku xigta ama labadan usbuuc ee soo socotoo xidhiidh ah ama bishan oo dhan oo xidhiid ah ilaa nadar ugu nadro bisha sideedaad bisha sagaalaad bisha muxaram bisha dilxija bil bilaha ka mid aad magacowday ama toddobaadkanaad aad tiri oo maalmahan aad magacowday ama labaatankan maalmood baad tiri oo xidhiidh ana waad isku dartay waxbaa ku qabsadayoo duruuftu way kuu saamixi weyday waxbaa si kaa noqday adoon soomin oo nadarkii fulinin ba waktigii kaa dhammaaday horta waa qade aduu maalmo go-an baad qabsatay oo muddadii haddii aad ku soomi weyday ama aad ku ictikaafi weyday waxaad tihi labaatankan beri labaatankii hawl baad ku qabsatay labaatankii kadib waa qade waa kugu waajib nadarkii weli laakiin muddo mucayano uu lahaa mar haddii uu dhaafay qaduu isu bedelay shardigii tataabuca ahaa ee xidhiirka ahaana weli waa kula socdaa lazimahu tataabucu inuu xidhiiriyaa ku waajibi filqadaai qadaheedana marka laba wasfibay yeelan tataabuci iyo xidhiirkiina waa shardi nadarkana qada wey waayo muddo go-an baad qabatay oo muddadaraa tiri uuna kula dhacfay wixii waktigii loo qabtay daba marana fa qadaaun waa kii la dhihi jiray wain lam yatacarad hadduusan u banbixin lahu litataabuci uma banbixin bishan inaan ictikaafo baan ilaahay nadar ugu galay baa tiri laakiin oo xidhiidh amaadan dhihin usbuucan oo xidhiidhana maadan dhihin wuu kaa tegay waktigii baa ku dhaafay lam yalzamhu tataabucii ku laazimi maayo fi lqadaai qada maadaama adu aadan tasriixin oodan caddaynin kugu waajibi maayo culamada qaar baa waxay yidhaahdeen usbuucan iyo bishan haddaad dhahdo tataabucu waaba laazimba macnuhu soo gudagelayaa oo bishan oo dhan bay ka dhigan tahay bishan oo dhanna waa inaa is raacisa wey usbuucan oo dhanna waa inaa is raacisa wey qado hadday noqotona asalkii wixii waajibay unbaa qadola noqdee tataabuc buu ahaa tataabuc buu noqonayaa bay yidhahdeen ayib masale kalaa soo korodhay ninkan inuu nadruu rabaa laakiin weli shardi baa u xidhan far baa u taagan waidaa dakara haddii uu sheegay nadarkiisa atataabuca xidhiidh buu ku sheegay soddon maalmood oo xidhiidh ah buu yidhi wa sharata alkhuruuja inuu baxana waa shardiyey licaaridin dan la soo daristay saxa sharطu waa asaxayaa fi ladhari sida raajixa bayna aqwaali imaam shaafici haddii aad tidhaahdo ilaahay waxaa nadar ugu galay labaatan maalmood oo xidhiidha laakiin hadday dan iqabsato aan dantaa soo qabsanayo labaatankan maalmood baa ilaahay nadar ugu galay ama labaatan maalmood baa nadar ugu galay oo xidhiidha laakiin wixii dan ay qabsatana aanu aan aadayo waa saxayaa nadarkaagu shardigaaguna waa six qiyaasan cala alxaji xajkaba xuji washtariiiso lama dhihin xaji oo shardiso cibaadada in shardi lagu xidhan karo baa halkaa laga gartay xajga haddaad xajido oo tidhaada allaahumma xillii xayu xabastani ilaah waxaan ku xalaal noqon meeshii aan dhaafi kari waayo cabsi ama xanuun baa jiray ood meel dhaafi kari weydo waad iska soo noqon waad xalaal noqon xoolo la gowracana lagaama doonayo haddii kana hadyi baad gawrici lahayd kanna haddii aad shardi ka dhigato wixii dan ee ila soo daraysta inaan u baxo ama dan gaara ah aad magacowdo danta hadday ila soo daraysto wixii aad shardiga ka dhigatay waad samayn kartaa wazamaanu waqtiga almasruufu loo lagu bixiyey ilayhi waqta xaajadaa iyo caaridkaa iyo dantaa kula soo daristayna laa yajibu waajibi mayso tadaarukuhu inaad ka daba tagto oo dib ka qadaysa lagaama rabo in cayana almuddata muddada hadduu cayinoo magacaabo ka haada shahr sida bishan oo kale waayo wailaa fa haddii kale waa waajibaysaa muddadii aan maqnaan waxaan ku idhi dan inaan soo qabsado shardi aan xidhay waxaa la yidhi waad bixi kartaa dantii markay timaaddo dantii baad muddo ku maqnaa muddadii ma la iga rabaa dib inaan ka buuxiyo saacadaba ha noqotee mise muddada inaan dib ka buuxiyo laygama rabo wuxuu leeyahay haddaad muddada cayintay markii hore ood bishan tidhi waxba maalmihii aad maalin iyo labana aad maqnayd waxba laguguma laha haddii laakiin bil aad tidhi bishu waa soddon beri laba beri aad maqnayd dib baad ka buuxin tirada marka wazamaanu waktiga almasruufu lagu bixiyey ilayhi xaajadaa iyo caaridka lagu bixiyey laa yajibu ma waajibayo tadaarukuhu dib in lagala yimaado in cayana almuddata muddada hadduu isagu markii horeba bisha ama waktigaba hadduu cayino tusaale ka haada shahri bishan haddaad tidhi markii horeba wailaa fayajib haddaadan bishan dhihin oo bil un tidhi way waajibo bil dhammaystiranun baa lagaa rabay wayanqaicu waa go-a oo waa bura atataabucu israacraaci bilkhuruuji inaad baxda bilaa cuduri cudurdaar la-aan adoon cudurdaar sharcigooda ictikaaf lagaga bixi kara lahayn shardina aan horay u xidhanin haddaad iska baxdo bixitaan rasmiya ictikaafkaagi waa burayaa tataabuci hadduu burayna dib ka soo bilow waayoberi baad kow soo bilaabi waayo xidhiidh bayd xidhiidhkii uu kaa jabay kow inaad soo bilowda weeye haddana laakiin bilaa cudrin acdaartuna kuwii ictikaafka loo bixi jiray oo kaleeto weeye kaadi baad u baahatay qabays waajibaad u baahatay cuntaad u baahatay aan wax kuu keena aadan helaynin waad xanuunsatay oo dhakhtar iyo dawaad u baahatay waxyaabahaasoo dhan waa la ogolya laakiin waxaan la ogolayn reerkiibaa shiraya shirkadiibaa shiraysa xisbigiibaa shiraya waxoogay hawlba xaafadaa shiraysa shirarkaa lama ogola waxaa kaloon la ogolayn barnaamij xiisalaa socda waxoogay telefishinkaas meesha maanaa meel gaadhaya meeshaa ka soo horjeedaan ka fiirin faynalkii ciyaartaa socda doorashadiibaa maanta socoto lagu kala baxayaayoo daawashadeedii waxyaabaha durdaar maaha war un ma aha meeshaa waxadhee mid baa kugu keeni oo xataa ka soo socda mid telefoon soo diray ama massage soo qoray baa ka soo horeyn meeshii saasay ku dhammaatay baa lagu dhihi de haddaad daawatay haddii laguu soo sheegay natiijadii ogaatay sooma ictikaafka loogama tegi karo innaga hadda salaada jamaacada lama yimaado warar xiisana markay socdaan sooma ama ciyaaro xiisana ay socdaan meel adag ay marayso ama kooxdaadii iyo koox kale ay ciyaarayaan aad looma yimaado masaajidka iyo salaadiiy way dambeeyaan aragta anagu salaada ku jira wda meelaha ka yeedhaysa waan ilmaheeni ogow maro kale salaada way yimaadaan in badan oo ka mida laakiin maanta hawl ka muhiimsan salaadaa jirta mara ikhraaju bacdi alacdaai xubnahaga qaarkood haddaad banaanka u bixiso dhibaato ma laha lubbaad bixisay madaxaad bixisay gacantaad bixisay dhibaato ma laha waxaa calo saxiixi ka daliil ahaan laa madhab aan dhibaato lahayn haddaad qof kuu yimid ilaa intaa kabaha la dhigtiyo yarsagotido oo halkaa idinta agteedaa kula yar haasawdana sida nabigu safiyiyo ku samayn jiray ummahaatulmuminiinka iyadana dhibaato ma laha walow khuruuju inaad baxdana dhib ma leh liqadaai alxaajati xaaja gudasho haddaad xaajadii iyo suulin musqul u baahato iyadana dhibaato ma laha walaa yajibu ma waajibayo ficluhaa inuu sameeyo fii gayri daarihi gurigiisa meel aan ahayn inuu ku xaaja gutana waajib ma aha oo musqulaha masaajidka wuxuu leeyahay mualifku musqulaha masaajidka inaad gasho waajib kuguma aha gurigaadaad aadi kartaa laakiin hadda ma aha waagaa wey curfiga waagaa jiraybaa waxay ahayd mid annaguba baadiyihii aanu ka soo gaadhnay waa yeelkiina magaalooyinka musqulagalka ku adkaysay baadiyaha ku koray oo ahaa qofku meel lagu xaaja gudanaya isagoo sii gelaya in la arko waxooga yar anshax xumo weeye waa laga xishoodaa walidaalika waa yeelkii magaalooyinka yimid musqulaha guryaha hortooda ku yaallee bannaankana la fadhiyo inay galaan way ku adkaatay musqushi waata markii la yidhaahdo dad meesha fadhiunbu arki big markaasa qaar waxay sugi jireen habeenbarhkii marka la seexdo oo wax meelaha taagan uusan arkaynin bay musqulaha geli jireen hadda mardhow baanu garanaynaa hadda reer magaala laakiin ninkii magaalada jooga dee musqusha halkana inuu galo shanqarkii la dooniba hala maqla xataa jingad hadday tahay mushkilad lama laha soo maa reer magaalka dhaqanada dhaqanada cajiibkaay ka mid tahay isagoo banaanka jooga in waxoogaa shanqar neefeed laga maqlo waa ceeb soo maa musqusha banaankeeda la fadhiya intaad gasho in dhawaq dheer yeelana maceeb baa reer magaalka ceeb maaha markaa banaanka taagan tahay ceeb tahaye dadkaad albaabka musqusha xaggaa ka horto mara laakiin dhaqankii baadiya iyo dadka yaga ku koray waxoo dhan baa ceeb laah marka musqulaha masaajidka curfigii jiray saasuu ah marka musqulaha masaajidka adoo sii gelaya meel xaaje lagu gudanaya in lagu arko baa waxoogay ceeb ahayd oo laga yar xishood jiray marka ninka akhyaartii iyo ninkay xishoodka badan iyo meelaha ma geli jirin saa darteed buu wuxuu leeyahay walaa yajibu ficluhaa ma waajibo inuu guto xaajo gudashadii inuu sameeyo fii hayri daarihi gurigiisa meel aan ahayn oo meel kale gurigaagu waa gurigaagihda waa ceebtaadi oo dhan baa kuu taalloo ku asturan xaafad kala xaataa oo ka dhow inaad musquul ka gasho waajibkuguma ahay dhehen waayo waad ka xishoon laakiin hadda oo kaleeto oo wax ceebaba loo arag waxbana laga xishoonaynin curfigii iyo dareenkiina tii gurigaada iyo ta masaajidka kugu isugu mid tahay hadda yajibu baan dhahaynaa taayuru fatwa bitagayuri zamaani walmakaani way curfigay ku salaysnayd baa isbedelay walaa yaduru dhibi maayo bucduha fogaanshaheeda ta gurigiisa ku taalla hadday waxoogay durugsan tahay xataa dhib ma laha anshaxa ilaalintiisaa ka muhiimsan waayo anshaxa iyo xishoodkoo la ilaaliyo baa ka muhiimsan fogaanshaha ilaa an yafxusha inuu fog yahay aad u fog yahay fogaanshuhu fog yahay maahane fayaduru wuu dhibayaa filasaxi sida raajixa hadduu fogaansho aad ayah ka soo qaado haddii aad tiraahdo masquul section tr aan aadaya hadda halkaasaan ka soo xaaja gudan tiraahdo ood subaxii baahatood aaddo ood saacad sii socoto saacadna soo socoto oo haddana duurka kadib aad u baahato oo aad dhaqaajiso ilaan ictikaafka qasab maaha inaad sooman tahay oo bacda duhurna aad aadood saacad sii socoto saacad soo socoto oo haddana bacda alcishaa markii wax la cuncuna aad u baahato oo haddana baktiga intii badnaad xaggeed joogtaa ictikaafka inta badan meesha inaad joogto la rabay sii soco soo soco buuga ku dhammaanba dadkuna isku mid ma ahee dad baa in badan u baahdaa musqusha inuu ku laalaabto haddaaba dadkaa noqoto gurigiina aada u fog yahay masaajidkan aad ku ictikaafsan tahay maanta o dhan wadada saaraw soo maaha de t nuxurkii ictikaafkay baabi'inaysaae ictikaafka nuxurkiisu ilaaliyo baa ka muhiimsane dadkuba way gelayaane kolood madaxa cimaamad ku duubato iska kal musqushaaada dhihi si aan lagu garanin kolood afka duubato markaad meelaha taagan tahay annaga de waagii hore markaan ahaan baadiyaha markaanu joognay meel uun dad uusan ku soo gaari karin ama qofna ruuxna bidhaantaada uusan arki karin markaad tagto baariraha inta la fiiriiriya dadka qaarkii ninka aad xishood badanna meel yar taaga intuu raadiyo istaago hareeraha fiirfiiriyo baa marka xaaji gudasho la aadi jiray hadda laakiin maxyaa yaa dan ka leh ee la maqlay ha la maqlo magaalo shaqadeed waayo walow caada hadduu annagu waagi hore abaadiyaha yar yarayn habaar baan maqli jirnay las habaari jiray abaadiyaha iska habaari jireen xaarkaaga xero la od xarkaga xero loo odbaa laisku habaari jiray dee ninka xaarkiisa baadiye xero loo odee waaka kii hebel baale walba la yidhaahdo socaan kuma filla laakiin magaaladii bay ceeb ka noqoninba <laughs> oo magaaladii oo dhanba waxaa ceebta ka saarayna magaaladoo dhan bu xaarkii xerada u odan tahay nimayna uma odnayn ma laha waidaa camal balaa hafa waay hadday hawshu badato layskuma ceebiyo laslama yaabo caada ah hadduu soo boqdo mariidan qof jiran oo fii ariiqihi wadadiisaa lam yadura dhibi maayo maa lam yuil hadduusan dheeraynin uquufahu agsistaadiisa aw yacdilunan ka leexan can ariiqihi jidkiisa haddaad jidka wax booqanayso gurigaad tagtay dariiqaad martay qof xanuunsanoo wadadaadan jaalla ama gurigaad maraysa yaalla warseeyahay caafimaadkiisa ka warama waad dhihi kartaa inaadan istaagin baa fiican haddaan istaagtana aadan dheeraynin wadaka leexan lama ogola anha wa muslim waan ictikaafi jiray in kuntu la adkhulu lbeyta xaaje iyo xaaje gudashaan guriga u soo geli jiray anigoo ictikaafan waalmariidu fiihi qof jiranna uu dhex yaalla famaa as'alu canhu ilaa wa ana maaratun ma weydiin jirin anoo socda maahane waayo ictikaaf baad ku jirtaaye jirni jira qof jiran booqashadii mamatid haddaad qofka ka maarmi weydo ictikaafka sunn sunna hadduu aha soo afjar qofkaana iska caawo taasaba laga yaaba inay ka fadli badnaatee walaa yanqaicu gui maayo atataabucu xidhiirkiiyo israacidii bimaradin jiro yuxwiju u baahiyey ila lkhuruuji bixitaan haddii xanuun aad u baxdo muddo xidhiir ana aad ku nadartay dhibaato ma laha waa haddaad ka maarmi weydo laakiin dhakhtarka ugu dhowaad aadi ee cudurkaaga iyo xanuunkaaga wax ka qaban kara hadduu isbitaalku kaa soo horjeedo kafog baan aadi lama ogola wadaruuratu tuqadaru biqadarihaa waay qof xanuunsanna adeer halkaadaa ictikaafaye galgalo isbitaal ha aadin la dhihi maayo waa xaaje iyo daruuro waay walaa bixaydin xaydna kuma buro tataabucu intaabad hadday dheeraato hadday dheer tahay muddatlictikaafi muddada ictikaafka aad nadartay hadday dheer tahay xaydku aan dhihi maayo haddi bil uu nadaray qofkii oo gabadhii dhowr beri xayd ku dhaco waa waajib masaajidka inay ka baxdo oy guriga iska joogta fi lmadhab usbuucaa guriga ay soo joogta ama afartaa beriya caadadu haysay soonka ictikaafkeeda waxba u dhibi mayso markay ka qabaysatay kusoo laaban markaaba waa muddadu hadday saa u dheer tahay muddaduba hadday yar tahay oo iyadoon xayd ku dhicin ay dhammaysan karta usbuuc tahayna wuu dhibi fain kaanad hadday tahay bixayu siqaab takhlu canhu ay ka khaali noqon karto xayd inuu ku dhaco inqaaca waa go-ayaa fi ladhari muddada dheer daxayn la-aan gabadhi maba noqon karta caadi ahaanta sida haalibkaa bil buu ugu dhacaa bishii caado way ku dhici hadday bil xidhiida nadartay bilaan caado la-aana maba heli kartaba haddii la yidhahdo markuu kugu dhacaba kaago weligeedba ka dhammaan maayo wey mana awoodo saas darteed maalmaha waa adag waxba dhib ma laha haddii laakiin usbuuc bay nadartay dee markay caadadu ka goodaba usbuuc bilaa caada way heli kartaa wey wuu ka go-ayaa xidhiirkii waa jabayaan isbuuc xidhiiree dadartay caadaa ku dhacday wuu shabayaa xidhiirkii waa markay caada ka qabaysato usbuuc kale ha bilowdo sidaa usbuuc way ku samayn kartaayo way awoodaa walaa bilkhuruuji haddaad baxdo naasiyan adoo halmaansan inaad muctakif ahayd baad halmaantay markaasaad iska baxday cala almadhabi sida madhabku yahay soonkiiba mayna jebinaynin ummadana nisyaan iyo halmaa waa laga cafiyeye dhibaato male walaa bikhuruuji muadini muadinku inuu baxo araatibi ee raatibka ahaa ilaa manaaratin manaarada inuu baxo munfasilatan ka baxsan can ilmasjidi masjidka liladaani si ugu adaana filasaxi sida raajixa haddii aad muadin tahay oo muadinkii raatibkaee masaajidka aad tahay ood ictikaaf ku nadarto adaankana manaarad banaankaa lagu aadaamo aaditaankaa dhib ma leh waa ismaslaxadii iyo xaajo daruura keenaysa adaanna lagama maarmo adiguna waajibkaagii yahay halkaa waxaad ka garatay haddii aad kor ka soo degto oo jaranjaradu banaanka kaa dejiso muctakifna aad ahayd dhibaato ma laha muctakif baad noqotay musquluhu banaanka ku yaallaan waad gashay dhibaato ma laha sida muadinkaba wayajibu waxaa waajiba qadaau awqaati alkhuruuji xilliyadii la baxay in la qadeeyaa waajiba bilacdaayada cudurdaadyada loo baxay ilaa awqaata qadaai xaaja xilliyadaad xaajada gudanaysa maahane haddaad xanuun u baxday amaad cunto u baxday amaad aadaan u baxday waktigii bedelkiisii dib baad ka kabi doontaa laakiin haddaad xaajo gudashiyo suuli iyo musqul u baxday waxba kabitaan uma baahna taas iyadu waa cafis sidii adoo masaajka joogay baad la xugun tahay halkaasaan maanta ku daynaynaayo kitaabu siyam ku dhammaaday berri insha allahu tacaala waxaan usoo hormarinay munaasabadda soomka aan ku jirno baynu kitaabu siyaam oo dhammaaday usoo hormarinay laakiin janaa baynu joognay marka berri abwaabul fasalkii aynu joognay oo ahaa yukafanu bimaa lahu lubsuhu xayan wa tawbun baynu berri ka bilaabaynaa insha allahu tacaala zakaad ila akhirkeeda zakaatulfitriana ayaamta ramadaanka u dambaysa ka hor baynu gaaraynaa haddii alla yidhaahdo marka akaatulfadligana saasaan ku mari doonaa wallahu aclam intaa kadibna